بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مالك رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa shuruud sixat asawm shuruuddii soomka uu ku asaxayay min xayu alfaacilu marka la eego qofka faacilka ah ee waxaa weeye samaynaya soomkii la imaanaya marka shuruuddaas ayuu halkan ku sheegi doonaa hadda kahor wuxuu ka soo hadlay shuruud sixat asawm min xayu اlficl xagga ficilka shuruuddina soo dhaaftay fasalkii kan ka horreeyey wuxuu ahaa shuruud sixati الsawm min xayu اlficl xagga ficilka waxyaabihii laga afhaysanayay kanna waa xagga faacilka shuruuddani waa xagga faacilka waa shuruud الصixa shuruud اlwujuubna waa inoo imaan doonta saddex arrimood ayuu kaga hadli doonaa mualifku arrin koobaad waxa weeye shuruud sixati الsawm shuruudda soomku asaxay arrinka labaadina waxa weeye alayaam allatii yaxrumu sawmuha maalmaha ay xaaraan tahay in la soomo arinka saddexaadna waxaa weeye sunanu sawmi wa adaabuhu sunanka sunanta soonka iyo adaabtiisa looga baahanya qofka saa'imka ah. shardu sawmi soonka shardigiisu alislaam islaamnimo weeye walcaqlu caqli weeye wannaqaa'u ka daahir ahaansho weeye laga daahir ahaado can ilxayd xaydkii iyo wanifaasi nifaaskii jamiica annahaari islaamka iyo caqliga iyo naqaagaas oo jamiica nahaari maalintoo idil waxa weeye loo shardinaya in qofkii shuruuddaasi laga helo halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya shuruudii soonka uu ku asaxayay waa afar shardi saddex halkanuu inoogu sheegay iyo shardi kaleo afraad oon ku dari doono shardiga koowaad waxa wey alislaam islaamnimo oo qofkii gaalka ahaa soonkiisu ma asaxayo ama kaafir asli ha ahaado ama murtad ha ahaado shardiga labaadina waxaa weeye alcalu caqli weeye caqliga halkan waxaa loga jeedaa tamyiiz in qofkii wax kala garanayo oo waxaa kaa baxay qofkii waa soonkiisu ma asaxayo ilmihii yaraa tamyiiz aan gaadhin soonkiisu ma asaxayo maxay labaduba niyadii ayaa meesha ka baxday oo niyadii oo ma laakiin ilmihii yaraa ee mumayiزka ahaa soonkiisu asaxaya hardiga saddexaadna waxaa weeye annaqaa'u can اlxaydi wالnifaas gabadhii inay nadiif ka tahay xaydkii iyo nifaaski haddaba gabadha xaydada ah iyo gabadhii nufasada ahayd soonkoodu labadaba ma asaxayo dhammaan saddexdaas shardi waxaa la shardinayaa jamiica nahaar maalintoo idin bimacnaa haddii qofka maalinta yani maalintii soonka haddii ay ku timaado riddo oo diinta uu ka baxo soonkiisii wuu jabayaa sidoo kale junuun waale hadday ku timaado soonkiisii wuu jabayaa xayd hadduu gabadhii ku yimaado ama nifaas soonkeedii wuu jabaya xataa fii aakhiri laxba maalinta aakhirkeeda aakhiri nahaar haddii laxbatan ka soo gaadho soonkii xaydku ka soo gaadho soonkeedii saasuu ku jabaya sardiga afaraad ee mualifkii noo sheegeen waxaa weeye an yakuuna alwaqtu qaabila lisawm wakhtigu inuu yahay mid soonka aqbalaya oo waxaa kaa baxay maalmihii soonkoodu xaaraanta ahaa sida ciideynkii iyo ayaamu tashriiqi dibbuu mualif ka sheegi doonaa wuxuu yidhi walaa yaduru nawmu hurdadii waxba dhib ma keenayso almustaqriqo ee maanshaynaysa maalintoo idil cala asaxiixi saxiix haddaan qaban wاlأdharu qowlka adharka waxa weeye أna اlإغmaaءa suuxdintii laa yaduru inaysan dhibaynin soonkii idaa afaaqa qofkii haddii uu miirsado laxdatan ilbiriqsi min nahaarihi oo maalintiisa ka mid ah wuxuu idhi hurdada maanshaynaysa maalinta oo idil soonkii waxba ma yeelayso maxaa yeelay libaqaa'i ahliyati اlkhiطaab qofkan saa'imkaa weli wuxuu ahl u yahay in sharcigii lagula khiaabo waa qof mukalaf ah waayah marka hurdadii ma diidayso soonkii inuu asaxo qofkii uu seexdo maalan habeenkii fajarka ka hor dabeetana uu soo tooso cadceedda markay dhacdo waxaa wey soonkiisii waa asaxayaa waayahay iqmaaga waa suuxdintii ama koomadii haddii qofkii koomo uu galo tafsiil baa ku jira haddii koomadaasi mustaqriq aysan ahayn maalintoo dhan aysan maanshaynin oo laxdatan min nahaarihi maalintiisii laxdo ka ah uu soo baraarugo oo uu soo eh, koomadii ka soo baxo waxaa weeye soonkiisii uu asaxayaa qofkani koomuu galay maalan habeenkii buu niyeystay markii la gaadhay ayuu koomo galay dabeetana koomadii wax yar buu ka soo baxay haddana koomadiibuu ku noqday maalan ilaa cadceed inta ka dhacaysa soonkiisu waa saxaya marba haddii uu koomadii ka soo baxay waxa weeye laxdatan min nahaarihi soonkiisii wuu asaxayaa zamankaa koomada uu galay waxaa la raacsiinaya zamankii ifaaqada ee uu miirsaday haddii haddaba uusan koomadii ka soo miirsanin oo maalintoo dhan uu koomo ku jiray soonkiisii markaa ma asaxay soonkiisii ma asaxay walaa yaduru dhib ma keenay wuhi annowmu hurdadii almustaqriqa ee maanshaynaysa maalintii cala adharku waxaa weeye ana aliqmaa'a in koomadii laa yaduru dhib aysan keenayn idaa afaaqa uu miirsaday qofkii saa'imka ahaa laxdatan ilbiriqsi oo min nahaarihi maalintiisa ka ah. u fiirso koomadii waxay udhexaysaa junuunkii iyo hurdadii hurdadii waxaa la yidhi maalintoo dhan hadday maanshayso soonkii dhiba ma keenayso junuunkiina waxaa la yidhi ilbiriqsi hadduu qof ku yimaado junuun isagoo sooma soonkiisii wuu jabayaa ilaan caqligii baa ka tegaya iqmaaguna wuxuu u dhaxeeyaa hurdadii iyo junuunkii waalidii haddii maalintoo dhan qof kooma ku jiro wuxuu la mid noqonayaa sida qofkii waallaa oo kaleo soonkiisi wuu jabayaa haddii waxa weeye uu soo miirsadana hurdadii umay la mid waxa weeye soonkiisii waa asaxaya haddaba koomadu labadaasay udhaxaysaa junuunkii iyo hurdadii macnaha hurdadiina way ka xoog badan tahay junuunkana way ka daciifsantahay ama waalidii walaa yasixu ma asaxayo sawmulciidi ciiddii inuu soomo wakadaa saasoo kale atashriiqu hilbowaradkii maalmihii la hilbo waranayay inuu soomo ma asaxayso filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno ciiddii inuu qofkii soomo ma asaxayso ama ciiddii ciidulfidriga ahayd ha ahaato ama ciidiladxihi maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam arrinkaa wuu reebay sida xadiidkii cumar اkhaaab ku sugan fi saxiixayn nabiga alai slat slaam maalmahaas ciidda ah labadaa maalmood in la soomo wuu reebay nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim iyo fasaad walidaalika haddii la soomo xataa soonkii ma asaxayo xataa hadduu ku nadro inuu soomo ma asaxayso xataa hadduu qallo ka soomayo ma asaxayso wakada tashriiq maalmihii la hilbo waranayena ayaamu in la soomo ma ansaxayso waa saddexda maalmood ee ciidda carafa ka dambeeya koiyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka qowlka jadiidka ah ma ansaxayso in la soomo xataa qofkii waxaa weeye mutamatica ee xajka u xidhnaa tamatuca ee waxaa weeye laga rabay inuu hadyi bixiyo laakiin hadyigii aan helin wuxuu ku bixiyo ee waxawy toban maalmood soomaya saddexna ku soomaya xajka toddobana ku soomeeyey markuu gurigiisa u soo noqdo saddexdii uu xaj ku soomeeyey aan ka horraysiinin maalinta yowmunaxriga ama maalinta ciidda ah saddexda ayaamu tashriiqa koyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka inuu soomo uma bannaano mana ka asaxayso waa qowlka jadiidka imaam shaafici uu qabo maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayaamu mina ayaamu aklin washurbin wadikrin lilaahi tacaala rawaahu muslim yani maalmaha mino waa maalmo cunid iyo cabid iyo ilaahay la xusayo qadiim oo jadiid ka soo horjeeda wuxuu leeyahay ayaamu tashriiqa qofka mutamatica ah wuu soomi karaa qadiim iyo jadiid waxay isku waafaqsan yihiin qofkii aan mutamatica ahayn inuuna soomi karin ayaamu tashriiqa laakiin waxay isku haystaan mutamaticii mutabatici marka wuxuu leeyahay qadiimka ah qof haddii uu waayo hadyigii saddexdaa maalmood wuu soomi karaa imaam nawi waana qowlkan qadiimkaa doortay ikhtiyaaraadkiisay ka mid tahay wuxuuna qadiim soo deliishaday xadiidkii ibni cumar iyo caaisha laga wariyey inay dhaheen lam yurakhas fii ayaami atashriiqa an yusamna ila liman lam yajid alhadi maalmaha ayaamu tashriiqa looma ruksayno in la soomo ilaa qof hadyigii waaye mooyaane walaa yaxilu xalaal maaho ma bannaano ataawucu in soon sunno ah lala yimaado oo soonkii lagu sunnaysto yowma shaki maalinta la shakisan yahay bilaa sababin sabab la'aan falow saama qofkii hadduu soomo lam yasixa soonkaasi ma asaxayo fil asaxi walahu qofkii waxaa u bannaan sawmuhu inuu soomo maalintaa yowmushakiga ah can ilqadaai qalle inuu ka soomaa u bannaan wanadri iyo nadar wakadaa saasoo kale low waafaqa haddii uu waafaqo caadata taawucihi soonkiisa hadduu waafaqo caadada uu soon sunno ah la iman jiray ama soonka ku sunnaysan jiray wa huwa yowmushakiguna yowmu alaaiina waa maalinta sodonaad min shacbaana oo shacbaan ka mid ah idaa taxadaa annaasu dadku haddii ay ku sheekaystaan biru'yatihi ru'yati اlhilaali bisha aragtideeda ow amase shahida bihaa bishii uu ka markhaati kaco sibyaanun caruur ow amase cabiidun addoommo ow amase fasaqatun kuwa faasiqiin ah oo waxa weeye daacadii ka baxay walaysa iطbaaqu اlhaymi ma ahaanin daruurta walaysa iطbaaqu اlhaymi daruurta daditaankeeda ay cirkii dadiisa ma ahaanin bishakin shaki ma ahaanin oo yowmu shaki lagu tirin maayo mualifku wuxuu tilmaamayey maalmihii ay xaaraanta ahayd in la soomo wuxuu soo sheegay ciiddii iyo ayaamu tashriiqii halkan wuxuu ku tilmaamayaa yowmu shakigii wuxuu yidhi haddaba yowmu shakiga in soon sunno ah la soomo waa xaaraan yowmushakigu dib uu mualif ka sheegi doonaaoo waxa weeye maalinta soddonaad ee shacbaan haddii bishii lagu sheekaystay in la arkay laakiin xaqiiqa aan loo hubin aragtideeda oo markhaati cad aan loo haynin la qaadanayo haddaba soon sunno ah maalinta shakiga ee dadku ay shakansan yihiin waa sodobuuxada shacbaan in la soomo bilaa sababin waa xaaraan buuri ma bannaano waxaa u daliila arinkaas qowlka camaar ibni yaasir wi radi allahu man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasimi sala allahu calayhi wasalam qofkii sooma maalinta la shakisan yahay wuxuu caasiyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalam sunan baa xadiidkaa marka maadaama uu ka cabiray faqad casaa abalqaasim nebigu caasiyey waxaa laga fahmayey inay xaaraan tahay maalintaa in la soomo waayahay wuxuu ku idhi soon sunnaha xaaraana bilaa sababna loo soomayo haddii uu soon sunno ah oo bilaa sababa ah uu soomana soonkii ka asixi mahayo soonkii ka asixi mahayo ilan waa la nahiyey nahyigana taxriim buu keenayaa marka soonkii ma asaxayo wuu buraya waxaase u bannaan buu yidhi qofkii inuu ka soomo yoomushakiga qalle iyo nadar iyo kafaaro intaba bimacnaa haddii soon hore oo lagu lahaa uu jiro maalinta yomshakiga wuu soomi karaa haddii uu nadar hore uu nadray oo naftiisa ku waajibiye soon maalinta yomshakiga wuu soomi karaa kafaaro hore oo soon haddii lagu lahaa maalinta yomshakiga ah wuu soomi karaa maxaa yeelay qofkani ooma qasdin maalintaa soonkeeda eh, waxa weeye soon lagu lahaa ayuu markaa soomayaa ee waxa weeye kama soomaya ramadaan iyo soon sunna atoona wuxuu wakada low waafaqa caadada taawuci qofkan haddii uu caado sunnaa u lahaa oo isla markaa caadada sunnaha ay waafaqdo yowmu shakigii ayadna way bannaanta oo ku dembaabi mahayo maalan qofkan wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista soonkii uu soomi jiray sunnada ahaabaa waafaqay yowmu shaki ama maalina uu soomi jiray maalina uu afuri jiray soonkiisiibaa wuxuu waafaqay yowmu shaki taasi wax dhiba male soonkiisii wuu asaxayaa soonkiisii wuu asaxayaa taasina waxaa daliilo xadiidka nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayn ilaa rajulu kana yasuumu sawman falyasum maalin soonkeed ama laba maalmood soonkood ramadaan ha kala hormarin uu yidhi ilaa nin soon soomi jira mooyaane falyasum lu fiirso nabig alay sl slam wuu nahiyey in ramadaan lagala horeeyo maalin ama laba maalmood soonka laakiin wuxuu ka soo reebay qof soon hore soomi jiray macnaha caado lahaa ama waxa weeye soon uu caadaystay kaas wuxuu yidhi haska soomo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay marka yomushakigaas wuxuu la mid yahay uun soonkiisu salaada la tukanayo awqaat الnahyi waa kaan soo tilmaanay salaadda la tukanaya awqaata nahyi in aysan bannaanayn salaad sunno ahoo bilaa sabab ah yowmu shakina waxaan leenahay soon sunno ah oo bilaa sabab ah ma bannaano laakiin soonkii sababta lahaa wuu bannaan yahay sida awqaadda nahyigaba salaadda sababta le ay bannaantah wa huwa yowmu shakiga wuxuu idhi yowmu alaaiin waa maalinta soddonaad ee min shacbaan shacbaan ka mida ah idaa taxadaa annaasu dadka hadday ku sheekaystaan biru'yatihi bisha aragtideeda aw amase shahida biha ay ka markhaati kacaan sibyaanun caruur aw amase cabiidun addoommo aw amase fasaqatun dad faasiqiin ah yowmu shakigii baan isweydiinaynaa muxuu yahay markaan xukumkiisa soo ogaanay yowmu shakigu muxuu yahay waxa weeyaan buu idhi maalinta soddon buuxada ah dadku ay ku sheekaystaan bisha aragtideeda habeenkii in la arkay isla markaana caddayn cad aan la haynin lama ogo cidda aragtay cidna kama markhaati kicin markhaatigeeda la qaadanayo taasi waa yomashaki waxaa kaloo yowmashaki ah haddii ay ka markhaati kacaan bisha aragtideeda cid aan loo qaatayn ahayn aan macnaha dad markhaatigooda aan la qaadanaynin sida carruurta yaryarayd iyo addoommihii iyo fasaqadii iyo dumarkii intaaba ila markhaatigooda lama qaadanayo bisha ay ka marhaati kacayaan marka ymushaki buu noqonaya haki baa marka imanaya haddaba haddii waxa wey dadka ayna ku sheekaysanin maalinta sodon buuxada ah in bishii la arkay isla markaana cidna aysan ka markhaati kicin walaa caruur yaryar walaa addoommo walaa dumar walaa dad faasiqiina xataa aysan ka markhaati kicin marka yowmushaki maaha marka waa yowm اaaiin min shacbaana yowmushaki maaha sidoo kale haddii bishii la arko habeenka soddon buuxada ayadna waa yani awalu ayaami ramadaan ah ma aha shacbaan iyo yomshaki toona labadaasiba ka baxayaan wuxuu idhi walayse iطbaaqu اlhaymi daruurta qarinteeda ama daditaankeeda habeenka soddonaad ay cirkii dado ma ahaanin bishakin shaki ma ahaanin ee shacbaan baa lagu tirinayaa haddii cirkii daruur inaga qarisay habeenka soddon buuxada shacbaan ay tahay waxaa weeye yowmushaki markaa ma noqonayo cerkii daruur baaba naga qarisay marka waxaa lagu tirinaya inay sodonbuuxadii shacbaan ay tahay waxaana taa daliil ah xadidka nebigu alayhi salatu wasalaam fain humma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaatiin haddii cerkii laydinka qariyo daruur idinka qariso shacbaan soddon buuxa dhammaystiru nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wayusanu waxaa la sunneeyaa tacjiilu lfitri afurkii in la dedejiyo calaa tamrin timir lagu dedejiyo wailaa haddii kale oo timir aan la helin famaa'in biyo in lagu dedejiyaa sunno ah. wa ta'khiiru suxuuri suxuurta in la dibdhigaa sunno ah maa lam yaqac haddiuusan ku dhicin qofkii fii shakin shak halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa ama ka gudagelayaa aadaabtii soonka iyo sunantiisi wuxuu idhi waxaa qofkii saa'imkaha inuu afurkii dedejiyo haddii uu hubsado cadceeddii dhicitaankeeda waxa uu daliila xadiidkii nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu اlfitr ummaddaydu khayr kama tegayso inay ku sugan tahay inta ay dedejinayso afurka muttafaqun calayh midda kale waxaa ku jira afurkaa oo la dedejiyo laba faa'iidaa ku jirta midda koobaad yahuudda iyo nasaarada lagu khilaafayaa ayago afurka ma dedejiyaan midda labaadna waxa weeye qofkii saa'imka ahaa ayay markaa u fiican tahayoo maadaama uu maantao dhan uu soomanaa inuu afurkii u degdego asagay u fiicanta oo cibaadadii baa lagu caawinaya waxaa kaloo sunno ah in lagu afuro calaa tamrin timir haddii qofku uu heli karo waxaa u fiican inuu rudabku afuro waa timirta aan weli aad u bislaanin ee biyaha ama qoyaanka leh haddii rudabtaa uu waayo timir inuu ku afuro haddii timirtii waayo biyo inuu ku afuro saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam samayn jiray ah, timirta weliba waxay dhaheen culammadu waxaa timirta si gooniya ah loogu sheegay waxaa weeyaan jidhka ayay u fiican tahay oo maada kulukoos la ku jirta oo waxaa weye jidhkii markiiba ku milmaysa oo qofkii saa'imkaha awood siinaysa indhihiisana tabartii u soo celinaysa haddaba inuu sidaa u kala horreysiyaa fiican haddii markaa biyo waayo markaa wixii kale ee uu heli karo ayuu ku afuraya culimmada qaar baa dhahaya wax macaan inuu markaa ku afuro ayaa fiican waxaa kale oo sunno ah suxuurta inuu dib u dhigo hadduusan shaki ku dhacaynin macnaha uusan ka shakinaynin uluuc اlfajr fajarkii inuu dilaacay in kale ilaa xad uu fajarkii ka shakiya inuu dib u dhiga ma aha laakiin intuu dib u dhigi karo inuu dib u dhigo ayaa sunno ah asagoo markaa iska ilaalinaya inuu xadu shaki uu gaadho oo uu dib u dhigo ilaa xad fajarki intuu aad u soo dhowaado ka shaki talo fajarkii ma dilaacay mise ma dilaacin taana ma fiicno laakiin dibdhigiddu waa sunno nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam laa tazaal ummatii bikhayrin maa cajalu اlfitra waakharu الsuxuur ummaddaydu khayr kama tegayso inta ay afurkana dadejinayso suxuurtana dib u dhigayso rawahu اlimaam axmed sidaasaana cibaadada u fiicanoo qofkii wuxuu u xogaysanaya cibaadadii waayah wuxuu idhi walyasun haka ilaaliya lisaanahu carabkiisa can اlkadibi beentii iyo wاlhiibati iyo xantii wanafsahu naftiisana haka ilaaliya can اshahawaati shahawaadkii qofka saa'imka ah waxyaabaha sunanta ah waxaa ka ah inuu carabkiisa ka ilaaliya beentii iyo xantii iyo namiimadii iyo caydii iyo afxumadoo idilba maxaa yh nabig wuxu uhi salى اllahu عalayه waslm man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu وasharabahu mutafaq calayh qofkii aan iskaga tegin beenta iyo waxa wey inuu ku camalfalo beentii iyo markhaati beenaalihii iyo afxumadii iyo wixii la midkaan ilaahay subxaana wa tacaala wax baahay oo u qabo inuu cuntadiisii cabitaankiisii iskaga tago ma jirtuu nebigu yhi alayh الsalatu wasalaam waayahay culammadu halka waxay ku dareen in qofkii naftiisa uu ka ilaaliya saa'imka ahaa beentii iyo xantii sunantii soonka ama aadaabtiisii bay ku dareen waxyaabaha loo sunneeyo waxaan ogsoonnahay beentu iyo xantuba inay xaaraan yihiin xilli kasta waxay saa u leeyihiin waxaa weeye markii xagga soonka la eego ayay sunno u sii tahay inuu iska sii ilaaliyo macnaha waxa laga wadaa soonkiisa ku buri mahay soonkiisa hee ku buri mahay oo la mid ma aha sida maala jimaaci oo kale iirso iyo mantagii oo kale waxyaabahaas waa waajib inuu iska ilaaliyo sunno maaha kuwan laakiin waa sunna inuu iska ilaaliyo soonkiisi ku buri maayo laakiin dembigii waa sidiisii un uu ku dembaabaya qofkii waa xaaraam sidoo kale qofka saa'imka waxaa sunna inuu naftiisa ka ilaaliyo shahawaadka waxyaabay naftu jeceshahay wuxuu doonaba ha ahaado ama ha ahaado wax la ursado sida cadarkii iyo reexaantii iyo wixii la midkaa ah, ama ha ahaado wax la eegoo la daawado sida hadda mobiladan dee wax laga daawanaya dee maanta o dhan filimadan iyo waxyaabahan dee naftu jeceshaahe facebookan iyo waxyaabahan dee naftu lagu maaweelinayo inuu iska ilaaliyo ee shahawaadka nafta ah ama wax la dhegaysanayo sida maalan waxyaabaha dee anaashiidda iyo waxyaabaha la midkaahe dee naftu ay jeceshahay inuu naftiisa ka ilaaliyo ayaa markaa sunno ah hahawaadko dhan ba naftiisu ka ilaali maxaa soonka xikmada looga leeyaaba intaasa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakhtasila inuu ka maydho saa'imka can iljanaabati janaabadii qabla alfajri fajar ka wa an yaxtarisa inuu iska ilaaliyo can ilxijaabati toobintii waalqublati dhunkashadii wadowqi acaami cuntada dhadhaminteeda waalcalki iyo calalintii cuntada la calilinayay ama walcilki xanjadii bifatxi alcayn caynta haddii la kordhigo waxaa weeye calalinti madgii w bikasri اcayn caynta hadii lahoos dhigana waxa w cilki waa xanjadii inuu iska ilaaliyo wa an inuu dhaho cinda fitrihi marka uu afurayo allaahuma allahayow laka sumtu adigaan kuu soomay wa calaa risqika risqigaaga ayaan aftartu ka afurayaa sunno wa an yugira inuu badiyaa sunno ah asadaqata sadaqadii wa tilaawat alqur'aani qur-aanka akhrintiisi fii ramadaana ramadaan la akhriyo wa an yactakifa inuu ictikaafo laa siyamaa gaar ahaan fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ee ramadaan ka mid ah waxaa sunuhu ku yidhi saa'imka ah inuu ka maydho janaabadii inuu qabla alfajr fajr ka hor qofka saa'imkaa ah haddii waagii u baryo isagoo junub ah soonkiisu waa asaxaya maxaa caaisha radi allahu tacaala canha waxay tilmaantay nabiga calayhi salatu slam inuu waa bariisan jiray asagoo oo janaabo qaba dabeetana uu soomi jiray marka soonkii janaabada isma diidayeen laakiin waxaa sunno ah inuu ka maydho janaabada intaanu fajirku dilaacin ka hor si soonkiisa calaa uhrin uu ugu bilaabo oo u gudagalo sidoo kale waxaa sunno ah inuu toobintii iska ilaaliyo iyo talaantalkii ama isasarsartaankii maxaa yeelay toobintu dhiiggii bay jidh ka soo saaraysaa kaasina wuxuu u keeni karaa tabardarro culimmada qaarna waxayba qabaan in toobintii soonkii ay jabinaysa sida imaam axmed marka khuruujan min alkhilaaf iyadoo khilaafkii laga baxayo waxayna qaacida fiqhi waxay leedahay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun in khilaafkii laga baxo waa shay sunno ah sidoo kale walqublati dhukashadii inuu iska ilaaliyo waa sunno qofkii saaimka ahaa masaladan way soo laalaabatay maxaa yeele mualifku fasalkii hore ayuu ku tilmaamay haddaba dhunkashadiina inuu iska ilaaliyo waa sunno oo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dhunkashadii inay u jiido qofkii jimaac oo soonkiisi markaa uu ka buro waxaan soo tilmaanay inay xaaraanta qofkii dashaawidiisa dhaqaajinayso sidoo kale cuntadii inuu dhadhamiyo inuu iska ilaaliyaa fiican maxaa yeele laga cabsanaya inay cuntadii ku cararto ama shahwadiisii ka qaalib noqoto cuntada oo cuntadii markaa cuno sidoo kale inuu iska ilaaliyo calilintii cuntada iyo xanjadiiba walcilk haddaan dhahno bikasr alcayn waa xanjadii xanjadii inuu iska ilaaliyo inuu caliliyo maxaa yeeley xanjadii waxay kulminaysaa ama ururinaysaa candhuuftii marka haddii dee dheecaan leedahayna macaan leedahay sida hadda xanjadeenna oo kale soonkii wayba jebinaysaa ee xanjada bilaadheecaanka laga hadlaya xanjada bilaadheecaanka ayaa laga hadlaya tan dheecaanka iska leh iyada haddii qofki intuu canaliyo dheecaan ka muudsado dabeetana uu noqolaa shaka inuu soonkiisii jabayo waxaa kaloo sunnaha markuu afuuraya inuu dhaho allahuma laka sumtu calaa risqiga aftartu ilaahow waxa weeye dartaa baan u soomay risqigaagana waan ku afuray allahuma dahaba dama wabtallat alcuruq wahabat alajru in sha allah inuu ducooyinkaas akhristo ayaa fiican waxaa kaloo fadli badan inuu sadaqada badiyo ila waa bil fadli badan oo acmaashii la labanlaabayo qur-aan akhriskana inuu badiyo ayaa fadli badan suu nabiga calayhi sala slam ugu daray maxaa nabiga alayhi sala slam maliku jibriil baa u imaan jiray oo qur-aanka la mudaraysan jiray bisha bisha ramadaan oo nabiga alayhi salaam qur-aanka ku dul akhrin jiray nabiga waxaa qur-aan ka dhegaysan jiray maliku jibriil waxaa kaloo sunno ah qofki inuu ictikaafo bisha ramadaan gaar ahaan tobanka dambe asagoo markaa qofkii rajaynaya inuu asiibo leylatulqadriga waxay tobanka dambe ayay ku jirtaa ictikaafkana faa'iidadiisu waxaa weeye naftii baad ka xakamaynaysa ood ka ilaalinaysaa shahawaadkii iyo manhiyaadkii markii aad masaajidka dhex fadhiisato dee dembi iyo laqwi waad ka dheeraanaysaa lakiin haddaad masaajidka ka baxdo waxaa laga yaabaa inaad dembi la kulanto khaasatan majaalista dee dadka lagu xamanayo maqiila waqaala waxyaabaha lagu sheeg sheegayo oo markaas soonkaaga dhaawac u geysto faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shuruudii soonku ku waajibayey shuruudii soonku ku waajibayey afar arrimood buu ku sheegi doonaa shuruudii soonku ku waajibayey arrinka labaad oo ah ciday u bannaan tahay in bisha ramadaan ay afurto ama afurku u bannaan yahay arrinka saddexaadna waxa weeye qofkii musaafirka ahaa iyo qofkii xanuunsanaa iyo gabadhii xaydka qabtay iyo qofkii la miir qallahooda ay qalaynayaan soonka ayuu ku tilmaami doonaa ama haddaan si kale u dhigno dadkii asxaabul acdaarka ahaa qalihii ay soonka soo qalaynayeen arrinka afraadna waxaa weeye in afhaysigii laga afhaysanayey maalinta inta ka harsan bisha ramadaan cidda ay ku laasimayso wuxuu idhi shardu wujuubi soomi ramadaan ramadaan soonkeedu waajibitaankiisu shardigiisu waxaa weeye alcaqlu caqli weeye walbuluuqu qaangaadh weeye waiaaqatu awooditaan weeye qofkii inuu kari karo waayahay wayu'maru bihi waa la farayaa buuhi asabiyu ilmihii yaraa lisabcin toddoba jir baa lagu faraya idaa ataaqa haddii uu kari karo waayahay halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya shuruudii soonku ku waajibayey saddex shardi buu inoo sheegay hal shardi oo kale maa lagu daraya waa afar shardi shardiga koobaad waxa weeye alislaam islaamnimo weeyaano qofkii gaalka ahaa soonka ku waajibi mahayo hardiga labaadna waxa wey caqli oo waxa weeye majnuunkii soonkii ku waajibi mahayo qofkii waa laa hardiga saddexaadna waa buluuq qaangaar weeyaanoo ilmihii yaraa en qaangaarin soon ku waajibi mahayo ka afraadina waxa weeye aaqatuhu qofkii inuu soonkii kari karo kaasina waxaa ku baxay qofkii xanuunsanaa en soonka awoodi karin iyo waxaa weeye qofkii waayeelka ahaa een soonka kari karin sidoo kale qofkii sharcigu u diiday inuu soomo sida gabadhii xaydka qabtay baa ku baxday maxaa yeele soonkii dee sharcigaa u diiday shardi shanaadna wuu jiraa oo ahaa aliqaamatu nagaansho oo waxaa ku baxaya markaa musaafirkii musaafirkii baa ku baxaya shardigaa shanaad mualifku dimnan buu u ishaari doonaa markuu leeyahy walilmusaafiri safaran طawiila mubaaxan ayuu ku tilmaami doonaa wuxuu idhi wayu'maru bihi sabiyu ilmihii yaraa waa la farayaa soonkii lisabcin toddoba jir baa lagu farayaa idaa ataaqa haddii kari karo ilmihii yaraa ee waxaa weeye qaan gaadhin hadduu mumayiz yahay ilmuhu soonkii waa la farayaa haddii jir gaadho oo awoodi karo soonkii eeg idaa ataaqa ku daray macnaha hadduu ilmihii yahay ilmo tabar daran oon awoodi karin soonkii dee la fari maayo inuu soomo lakiin hadduu yahay ilmo xoog leh oo soomi kara waa la faraya sida salaadaba loo farayo toddoba jir markuu gaadho toban jirna waa loogu garaac bay dhaheen culammadu qiyaasan cala salaa salaadii ayaa loo qiyaas qaadanaya hadduu isagoo toban jira uu soonkii ka tago waa loo garaacaya sida salaadaba loogu garaacayo waayahay culammada shaaficiyada qaar diiday baa jiro oo yidhi salaaddii soonku way kala duwan yihiin salaaddu way ka fududdahay soonka walidalik buu nabigu alayh salaam yidhi udribuuhum calayha licashrin laakiin soonku wuxuu u baahan yahay awood ilmaha toban jirka ahana waxaa laga yaabaa soonku inuu ku yar adkaado marka haddii uu kari kari waayo uu afuro in la garaaco markaa ma aha culamo shaaficiyada qaar ka mid ah saas yidhi lakiin qolka muctamadka waxa weeye salaadii soonku waa un isku mid weligana waajib bay ku tahay inuu faro markaa wayubaaxu waa la banneeyaa buu tarkuhu soonka ka tegitaankiisi lilmaridi qofkii xanuunsana idaa wajada haddii uu ka helo bihi bisababi sawmi soonka sababtiisa dararan dhib hadduu ka helo shadiidan oo daran walilmusaafiri qofkii musaafir yubaax waa loo banneeyaa dheh halkaa usoo qadar tarkuhu soonka tegitaankiisa lilmusaafiri qofkii socotada ahaa safaran safar safrigii safarkaasoo tawiilan dheer mubaaxan oo la banneeyey mariidkii iyo musaafirkii ayuu halkan ku tilmaamayaa wuxuu ku yidhi mariidkii qofkii xanuunsanaa soonka wuu ka tegi karaa waase goorma haddii uu darar shadiid ah ama dhib daran kala kulmayo soonka oo soonku ku adag yahay mashaqo daran kala kulmayo marka mashaqada khafiifka ah soonkii waxa weye kama ridayso qofkii xanuunsanaa haddii xanuunkiisu yahay xanuun yaroo iska fudud sida qandho ama goos yaroo xanuunaya laakiin hadduu yahay xanuun daran oo qofkii markaa soonkii uu ku adkaanayo ama xanuunkii ku ziyaadayo marka waa loo ruksaynaya inuu afuro musaafirkiina waa la mid asnaa haddii uu safar dheer uu safro waxa weeye oo mubaax ah way u bannaan tahay inuu iska afuro haddaba musaafirkii laba qayd baa loo sheegay safarkiisii safarku inuu safar dheer yahay waxaa kaa baxay safarkii gaabnaa in salaada lagu qasrinaynin iyo waxa weeye inuu mubaax yahay safarkaas waxaa kaa baxay safarkii macsiyada asna waxa weeye uma bannaano inuu markaa furo lianna rukhasa laa tunaatu bilmacaasi waa kii qacdada fiqi ahayd rukhasta laguma taxo macsiyada waayahay masaladan horey noo soo dhaaftay mualif wuxuu ka hadlay fii baabi salaati اlmusaafir waayahay labadaba waxaa u daliila qowlka ilaahi uu faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar qofkii xanuunsan ama qofkii socoto ah waxa weeye oo markaa afura facidatu min ayaamin ukhar tiro oo maalmo kale ah ayuu soo qallayn doonaa wuxuu idhi walow asbaxa haddii uu waabariisto qofkii saa'iman asagoo sooman famarida dabeetana uu xanuunsado aftara wuu iska afurayaa wa in saafara haddiise uu safro markii waabariistay kadib falaa ma afurayo walow aصbaxa haddii uu waabariisto almusaafir ah qofkii musaafirka ahaa walmariidu iyo qofkii xanuunsanaa saa'imayni ayaga oo sooman uma dabeetana araadaa ay doonaan alfira afuritaan ama afurkii inay afuraan hadday doonaan jaaza way bannaan wuxuu ku yidhi qofkii saa'imka ahaa haddii uu waabariisto isagoo sooman dabeetana uu xanuunsado oo ku yimaado way u bannaan tahay inuu afuro way u bannaan tahay inuu hee afuro maxaa yeelay cudurdaarkii u bannaynayey afurkayaa la helay oo ah xanuunkii laakiin haddii qofkii uu waabariisto asagoo sooman dabeetana uu safar markaa bilaabo uu safar curiyo uma bannaano markaa inuu afuro musaafirka safarka curinaya bacda soom soomkii markuu niyeystay uu soomkii gudo galay kadib waxaa weeye markaa uma bannaano inuu afuro sababtuna waxaa weeye qaacide fiqiha ayaa jirtoo dhahaysa ida اجtamaca fi اlcibaadati jaanibu xadari wa jaanibu safar gulliba jaanibu اlxadar cibaadadii hadday ku kulmaan safar iyo xadar nagaansho iyo safar waxaa la hallibaya o la xoojinaya jaanibkii nagaanshaha maxaa yidha asagaa asal ah marka qofkaas uma bannaano inuu afuro musaafirka ah ee subaxii safray waaya wuxuu yidhi walow asbaxa almusaafiru musaafirkii hadduu waabariisto walmariidu iyo qofkii xanuunsanaa saa'imayni labadooduba iyagoo sooma uma dabeetana araada ay doonaan alfitra inay afuraan jaazo way bannaan tahay falow aqaama haddii uu nagaado musaafirkii washufiya uu caafimaado qofkii xanuunsanaa xaruma waxaa ka xaaraan ah, alfiru afurkiibaa labadiiba ka xaaraana cala asaxiixi haddaan qaban qofkii musaafirka ahaa iyo qofkii xanuunsanaa haddii ay waabariistaan ayagoo sooman dabeetana ay doonaan inay afuraan marka hore way soomanaayeen dabeetana dibbay ka niyeysteen inay afuraan way bannaanta wax dhiba male maxaa cudurdaarkoodii ayaa jira oo xanuunkiina weli wuu jiraa qofkanna weli safarkii wuu ku jiraa marka labadooba way u bannaan tahay inay iska afuraan hadday doonaan ila ruqsadii ay ku afurayeen way haystaan harciguna kuma waajibin inay soonkii sii wadaan haddii qofkii musaafirka ahaa uu nagaado wuxuu waabariistay asagoo sooman dabeetana uu iska nagaadayba magaaladii uu joogay ayuu iskaga nagaaday marka waa ka xaaraan inuu afuro ilan ciladii uu u afuraya meesha ka baxday oo ahayd safarka kii xanuunsanaa hadduu waabariisto isagoo sooman dabeetana ilaahay uu caafiyo markaa uma bannaana inuu afuro qaacida fiqiga ah waxay leedahay maa jaaza licudrin baطla bizawaalih wixii cudurdaar u bannaanaada wuxuu ku burayaa cudurdaarkaa markuu meesha ka baxo yani cudurdaar baa jiray cudurdaarkaasina wuxuu ahaa safar iyo xanuun labadiina meesha way ka baxeen markaa afurkii ma bannaananayo maa jaaza licudrin baطla bizawaalihi wإida afطara اlmusaafiru musaafirkii haddii uu afuro walmariidu iyo qofkii xanuunsanaa qadayaa way soo qallaynayaan maalmihii ay afureen wakada waxaa la mid ah oo soo qallaynaya maalmihii ay afurtay alxaydu gabadhii xaydka qabtay wاlmuftiru iyo qofkii afuray bilaa cudrin cudurdaar la'aan wa taariku niyati iyo niyada iskaga tegey en habeenkii soonka niyeysanin wuxuu ku yidhi qofkii musaafirka ahaa iyo qofkii xanuunsanaa haddii ay afuraan maalmihii ay afureen way soo qalaynayaan dibbay ka soo qallayn doonaan ilahi wuxuu idhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofkii xanuunsan ama safar ku jira waxa weeye maalmo kale ayuu soo qallayn doonaa soonka waxaa kaloo la mid ah oo asna soo qalaynaya soonkii gabadhii xaydka qabtay aydna way soo qalaynaysaa soonkii maalmihii caadada ay qabtay ee afurtay masaladan waxaynugu soo dhaaftay fii kitaab alxayd marka waa masale mukarar ah waayah u mualifka halkan ku soo celceliyey qofkii bilaa cudur u afurayna waa la midoo asna soonkii wuu soo qalaynaya qof baa soonkii jabiyey bilaa cudur oo iska afuray asna wuu soo qalayn doonaa dembina dabcan wuu ku dhacayaa kaasi qofkii niyada iskaga tegana waa la mid qof baa habeenkii aan niyeysaninba soonkii asna waa laga rabaa inuu soo qalleeyo maalintan wuu afhaysanayaa sida noo imaan doonta soonkiina wuu soo qalaynayaa waaya ilan waxa weeye soonkii oma asixin soon bilaa niyaa ma asaxayo ilan soonku wuxuu ku taagan yahay niyadii mar haddii niyadii meesha ka baxday waxa weye xataa hadduu afhaystay maalintaas dee waxa weeye soon ma aha marka wuu soo qalayn doonaa wayajibu waxaa waajiba wuu idhi qadaa'u maa wixii ku tegey qallihiisa biliqmaa'i suuxdintii waridatii iyo riddadii diinta oo laga baxo walciyaadu billah duuna alkufri gaalnimadii alasliga ee asalka ahayd maya oo taasi ayadu waxa weye qofkii gaalka hadduu soo islaamo ma qallaynayo intuu gaalka ahaa ee soonkii dhaafay wasibaa iyo caruurnimadii aydna lasoo qalayn mahayo soonkii ku tegey waljunuun iyo waalidii wuxuu ku yidhi qofkii koomada galay maalmihii dhaafay wuu soo qalaynayaa soonkooda maxaa yeelay koomadu waxa weeye nooc ka mid a ah xanuunka nooc xanuunka ka mid ah weeye ilahi wuxuu uhi waman kaana minkum mariidan waman kaana mariidan oo calaa safar gaalnimadiina waa la mid qofka hadduu ridoobo uu diinta ka baxo wuu soo qalaynaya maxaa yeelay qofka murtadka ah dee cibaadadu way ku laazimaysaa marba haddii uu islaamka soo galay waxaway kaga dhici mayso inuu ridoobay kufriga asligaha laakiin maya qofkii gaalka ahaa ee kaafir asliga ahaa een marnaba waxa weye muslim islaamka soo gelin hadduu soo islaamo waxa weeye laguma leh inuu soo qalleeyo eh, ramadaankii ka tegey intuu gaalka ahaa ilmihii yaraana waa la mid majnuunkiina waa la mid qofkii waallaa waxawey kuwaasi ma soo qalaynayaan soonkii ka tegey qofka kaafirka waxaa saa loo yidhi bay dhaheen culimmadu way isku waafaqsan yihin arrinkaas maxaa yeelay haddii la dhaho gaalkaa soo qallaya soonkii ka tegey dee taasi diintii baa lagaga fogeynayaa oo culays bay ku noqonaysaa ilmihii yaraa iyo majnuunkiina de mukallafiin bayn ahayn oo marfuuculqalam bay ahayn waidaa balaqa haddii uu qaan gaadho binahaari maalintii saayiman asagoo sooman wejha waxaa waajib ku noqonaya itmaamuhu inuu dhammaystiro soonkii bilaa qadaa'in qalola'aan wuxuu ku yidhi qofkii ama ilmihii yaraa haddii uu qaan gaadho maalinnimadii ramadaan isagoo sooman waxaa waajib ka ah inuu dhammaystiro soonkiisa qalana lagama rabo qalana lagama rabo oo la dhihi soonkan mustaxab qaybbaa mustaxab ahayde soo qalleen waaya walow balaqa haddii uu qaan gaadho fiihi maalinta dhexdeeda muftiran asagoo afuran oo amase afaaqa uu miirsado waxa weeye qofkii waalaa ow amase aslama uu islaamo gaalkii falaa qadaa qalla laguma leh filasaxi haddaan qaban wuxuu ku yidhi ilmihii yaraa haddii uu qaan gaadho maalin ramadaan asagoo afuran ama majnuunkiibaa miirsaday oo xiskiisii u soo laabtay asaga oo afuran ama qofkii gaalkaaba islaamay bishii ramadaan intaaba waxa weeye qalo laguma wax qallo lagu leeyahay ma jiroo la maalinta ayada ah ay soonkii badh ka soo hareereen ha soo qalleeyaan maxaa yeele maysan makansaninoo zaman ay waxaa weeye soonkii ay adda u gutaan maysan makansanin wuxuu ku yidhi walaa yalzamuhum saddexda la soo sheegay ku laasimi mayso imsaaku baqiyati nahaar maalinta inta ka hadhay inay af haystaan fil asaxi wejka asaxnimada badan macnaha kuwan aan soo sheegnay ee saddexda ah cilmihii yaraa ee de maalinta dhexdeeda qaan gaaray iyo qofkii waallaa ee miirsaday maalinta dhexdeeda iyo qofkii gaalka ay soo islaamay maalinta ramadaan dhexdeeda intaa midna ku laasimi mayso inuu hee dhammaystiro maalinta inta ka harhsan oo af haysto afhaysi ku laasimahayo maxaa yeelay cudurdaar bay ku afureen marka waxay shabbaheen musaafirkii iyo mariidkii macnaha laguma leh inay af haystaan afhaysigu dabcan uunoo imaan doona mualifku dib uu ka xusi doonaa waxa weye qofkii inuu cuntadii iyo iska daayo soon ma ah isagoo maalinta ramadaan inuu cuntadii cabbitaankii iska daayo laakiin way fiican tahay saddexdaaba inay af haystaan khilaaf baa ku jira masaladan saa inay af haystaan baa fiicanee waajib ku noqon mayso wuxuu idhi wayalzamu ku waajibayaa imsaagii man tacaddaa qofkii ku xadgudba bilfitri afuritaan oo amase nasiya hilmaamay aniyata niyadii laa musaafira qof musaafir ah ku waajibi mahay imsaagii oo mase mariidan qof xanuunsanoo zaala cudruhuma cudurdaarkoodii uu zuulay bacd alfidri markay afureen kadib wuxuu ku yidhi imsaaggii aan soo tilmaamayna afhaysiga ahaa wuxuu ku waajibayaa qof kasta oo ku xadgudba inuu bisha ramadaan iska afuro bimacnaa cuntadiibuu iska cunay qofkan waa qof soonkii ku waajibay isla markaana soonkii ayuu jabiyey oo iska afuray qofkaasi waxaa waajib ku ah inuu af haysto maalinta inta ka harsan marba hadduu wax cunay waxa weeye wuu dembaabay inuu cuntada iska sii wata meehee waa inuu xurmeeyaa maalinta ramadaan oo maalinta inta ka harsan oo af haystaa cuntadii iska daayaa hadduu cuntadii sii wado wuu sii dembaabi dembiguu kusii socon sidaa waa inuu af haystaa qallana waa lagu yeelan doonaa inuu soo qalleeyo waxaa kaleoo imsaakii ku waajibaya qofkii hilmaama qofkii niyada hilmaama wuu ku waajibaya ow nasya qofkan habeenkii la rabay inuu niyeysto soonkii ayuu iska hilmaamay tabyiitu niya ayuu hilmaamay marka qofkaasina waxaa laga rabaa in uu maalintii af haysto sababtuna waxaa weeye hilmaankaasi wuxuu tusinayaa qofkan inuusan dareenayn ramadaanka cibaadadii inuusan dareenayn waa nooc kaabintii ka mid ah laakiin qofkii musaafirka ahaa ama qofkii xanuunsanaa ee cudurdaarkoodii uu ka zuulay bacd alfiri markii afureen kadib waajib inay afhaystaan maxaa looga jeedaa waa qof musaafir ah oo waxa weeye waa bariistay asaga oo sooman dabeetana iska afuray ama qof xanuunsanaa oo waa bariistay asagoo sooman dabeetana cuntadii cunay ama asagoon soomaneenba waa bariistayba dabeetana wuu qureecday dabeetana ilaahay baa qofkii xanuunsanaa caafiyey kii musaairka ahaana wuu nagaaday cudurdaarkoodii haddaba wuu zuulay sooma meeshuu ka baxay lagama rabo inay af haystaan maalinta inta ka hadha dhihi maayo qofkii musaafirka ahaa maalinta inta kaaga harsan af hayso mar haddii aad nagaatay kii xanuunsanaana la dhihi mahayo waxaa weeye maalinta inta kaaga hadhay af hayso maadaama aad caafimaadday maxaa yeele labadani waxaa weeye macduuriin bay ahaayeen afurkii macduuriin bay ahaayeen ruksay ku afureen saa darteed lama farayo inay af haystaan wuxuu idhi walow zaala haddii cudurdaarkii uu zuulo cudruhuma hadduu zuulo labadaa musaafirka iyo mariidka cudurdaarkoodii qabla an ya'kulaa intaysan cuntadii cunin maalan walam yanwiyaa aysan niyeysanin leylan habeenkiina walam yanwiyaa inay niyeysanina leylan habeenkii fakadaa sidaa may lamid tahay fi lmadhabi macnaha labadan qof ee musaafirkii iyo mariidkii haddii cudurdaarkoodii uu zuulo intayna weli waxba cunin habeenkiina aysan niyeysanin taa may la mid tahayoo waxawey imsaagii ama fahaysigii waajib kuma ah qofkani waa qof musaafir ah habeenkii soonkii muusa niyeysanin subaxiina asagoon weli wax cunin ayuu nagaaday afhaysigii waajib kuma ah wuu iska qoreecan karaa maadaama xalayba uusan niyeysanin soon waaya sidoo kale qof xanuunsan oo xalay aan niyeys habeennimadii aan niyeysanin soonkii dabeetana subaxii waxa wey ilaahay caafimaad uu siiyey asagoo weli waxba cunin waxawey laguma le inuu af haystee wuu iska cuni karaa cuntadiisa maadaama nebiba usan la eg mualif wuxu uhi walam yanwiya leylan waxaa kaa baxay meeshaas haddii habeenkii ay niyeysan lahaayeen waxa weeye labadaba waxaa waajib ku noqon lahayd markaa in ay soomaan mar haddaysan waxbana cunin habeenkiina ay niyeysteen ilaahayna uu qofkii xanuunsanaa caafiyey kii musaafirkaana uu nagaaday de markaa waxaa waajibkaa ah inay soomaan wladhar waxa weeye annahu shaaniya yalzamu inuu ku laasimayo imsaagii man akala qofkii cuna yowma shaki maalin la shakisan yahay uma dabeetana abata ay sugnaatay kownuhu maalintaas inay tahay min ramadaana ramadaan inay tahay wuxuu ku yidhi qof maalinta loo yaqaano yowmushakiga in horey usoo tilmaanay cunto cunay dabeetana ay soo caddaatay yowma shakigii tahay ramadaan qofkaa waxaa waajib ku ah in uu afhaysto waa maalin soddon buuxadii shacbaan lagu tirinayay dadkuna ay ku sheekaysanayeen xalay oo kale in bishii la arkay laakiin wax markhaati oo cad aan la haynin qofkii asagoo sidaas eh, u arka inay yowma shaki tahay ayuu qureecday markuu qureecday kadib subaxii ayaa loo sheegay in bishii ay sugnaatay aragtideedii oo markhaati cad la helay qofka markaa waxaa laga rabaa maalinta inta u harsan inuu af haysto inuu af cuntadii iyo cabitaankiiba iska ilaaliyo ayaa marka waajib ku noqonaysa maxaa yeelay qofkani maalin ramadaan ayuu ka jaahil ahaa inay ramadaan tahay taasi isagu dembi kuma leh maalinta ramadaan xurmay leedahay hadduusan soonkii xataa u asixin qofkii ha af haysto oo cuntadii cabbitaankii ha iska ilaaliyo wuxuu idhi waimsaaku baqiyati اlyowmi maalinta inta ka harsan afhaysigeedu min khawaasi ramadaan ramadaan waxyaabaha gaarka ku ah ayuu ka mid yahayoo bikhilaafi nadri nadarkase sidaas ma aha walqadaa'i qadihiina sidaa ma aha ka duwan yahay yani imsaagii haddaan soo tilmaamaynay ee mualifka inoo sheegay inuu dadka qaar ku waajibayo wuxuu ku yidhi wuxuu ka mid yahay min khawaasi ramadaan waxyaabaha ramadaan khaaska ku ah ee khasaa'istiisa ayuu ka mid yahay oo maxaa yeele ramadaanku xur muu leeyahay ramadaanku xur muu leeyahay laakiin soonkii nadarka ah iyo soonkii qallaha ah ayagu imsaak ma leh bimacnaa qof haddii uu ku nadaro maalan maalinta isniinta inuu soomo dabeetna maalintii isniinta ahayd ee uu soomay habeenkii uu iloobo inuu niyeysto adhihi mahayo maalinta af hayso sidoo kale haddii uu wax iska cuno maalintii isagoo soon ku nadaray uu cunto cuno la dhihi mahayo maalinta inta ka harsan maalinta aad ku nadartay af hayso haddii qofkii maalan soon qalla ah uu la imaanaya dabeetana soonkii qallaha ahaa uu jabiyo la dhihi maayo ka harsan af hayso nadarka iyo qadaagoda soonkoodu la ma aha soonkii ramadaanka way ka duwan yihiin xagga xurmada walidaalika ayaga afhaysi ma leh wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsal اllah wslm cala nabiyina mxamed